alxamdu لله rabbi alcaalamiin وصلى sala allahu calaa وعلى wacala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna wala tajcal ma callamtana wabaalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina waalmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray tafsiiru suurati almaa'ida ayaynu ku soo jiray waxaynu joognay aayadda lixdanaad ee min suurati almaa'ida iyo labada aayadoo ka dambeeya ayaynu markaa laqbaynay aayaddan ilaahay wuxuu inoo sheegayaa cidda xagga abaalmarinta ugu sharka badan cidda ay yihiin waa nimanka yahuudda ah sifadoodaa la sheegay man lacanahu allahu waqadiba calayhi wa jacala minhum alqiradata waalkhanaasiira wacabada ataaguut sifooyinka caynkaasna iyagaa lahaa kow waa la nacdalay mar labaadka ilaahay waa u cadhooday hayri ilmaqduubi calayhim wala adaalliin waata xadiidka ku soo aroortay nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam alyahuudu maqduubun calayhim waannasaara daalluun yuhuuddu waa qaar loo cadhooday kiristaankuna waa qaar ambaday oo lumay waxaa cadhada loogu gaar yeelay yaga cilmi bay lahaayeen aqoon bay lahaayeen ogaan bay cilmiga u khilaafayeen u beddelayeen u taxriifinayeen yuxarifuuna alkalima can mawaadicih yuxarifuuna alkalima min bacdi mawaadicih marka camal ahaanna waa u khilaafayeen iyagoo garanaya xaqii ayay ogaan u khilaafayeen xaqana u beddelayeen marka waxaa ansab oo cadho wa jacala minhum alqiraata waalkhanaasira wacabada ataaguut oo ilaahayna ka yeelay qaar markaa ka mida daayeero iyo doofaarana ka dhigay kuwa sifadaa leh daaquudkana caabuday ayaa markaa xagga yacni abaalmarin ahaan u shar badan waxaana loo jawaabayay markay yidhaahdeen yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiintaba ay ku yidhaahdeen diinkeenna ayaa markaa ugu shar badan oo diin ka shar badan maanu arag markaasaa la tilmaamaya la caddaynayaa cidda markaa yacni diinkoodii iyo abaalmarintooduba shar badan tahay ilaa haddii abaalmarintoodu shar badan tahay waxay noqonaysaa diinkooda ay ka diin yeelanayaane ku camal falayaan diintii ilaahay le ku dhaqmi maayaane dhaqanka ay samaynayaane la imanayaan yacni inuu markaa yahay mid shar badan baa ka dhalanaysa waxaa lagu aayadda lagu khatimay ulaa'ika sharun makaanan wa adallu can sawaa'i sabiil kuwaas iyagaa meel ahaanna u shar badan yacni ula lunsanaan badan tafdiil marka loo laqbeeyo waxaa kaloo ilaahay inoo sheegayaa inay nebiga intay u yimaadaan ku odhan jireen waa rumaynay waxaa loo jeedaa munaafiqulyahuud yuhuudda qaar iyaga ka mid oo munaafiqaynayey baa loo jeedaa oo markay nebiga la joogaanna inay nebiga rumeeyeen sheeganayey haddana gaalnimadii aan ka tanaasulin ee markay soo gelayaanna gaalnimada la soo gelaya iyagoo gaalnimadii ku dheehan markay baxayaanna la baxaya marnaba gaalnimadii aynay ka tegin yacnii kuwaasna arrinkoodii waa la sheegay oo allah aayadduu ku sheegay waxaana lagu khatimay aayadda wallahu aclamu bima kaanuu yaktumuun taasina waxaa macnaheedu u dhacayaa tahdiid ama hanjabaad buu u dhacayaa ciqaab loogu goodiyaayo waayo cilmiga ilaahay waxaa ka dhalanaya jaza iyo abaalmarin abaalmarinta lagu abaalmarinayo xumaanta ay samaynayaanna cuquubay noqonaysaa waxaa kaloo laynoo sheegayaa xumaan oo dhan inay u horanayaan oo u dheeraynayaan wa taraa kaiiran minhum yusaaricuuna fi lifmi alcudwaani wa aklihim asuxt labi'sa maa kaanuu yacmaluun camal la sameeyo camalkooda u xumaa camal xun ayay markaa samaynayeen yacni taasna yacni waxaa laynoogu sheegay inay markaa xaaraan mid lagu hadlo iyo mid camal ahaan loo sameeyo iyo mid markaa ceesh ahaan loo cuno xaaraan ah inta mid walba inay ahaayeen qaar ugu dhacayay bisurca yaqacuuna fiihi bisurca si deg degay ugu dhacayeen yusaaricuuna laga cabira yacni yafcaluuna lama odhan way sameeyaan lama odhan waa u dheeraynayeen baa layidhi waayahay allah waxau ihi qul hal unabbi'ukum bisharin min dalika mahuubatan cinda allah qul waxaad tidhaahdaa hal unabbi'ukum ma idinka warramaa ukhbirukum ma idinka warramaa bisharrin min daalika ay bisharin min ahli daalik yacnii kuwa yacni diinkaa aa ah, markaa wax ku dhaleecaynaysaan ee ku ceebaynaysaan kuwa u ehelka ah ee u saaxiibkaa cid ka shar badan ma idiin sheegaa mufasirku wuxuu qadaray ahli buu qadaray sababtu ahli u qadaray waa maxay ahli wuxuu u qadaray su-aashu waxay u eg tahay in la weydiinaayo camal ka shar badan camalka ama diin ka shar badan diinka jawaabtiina waxay u dhacday in laga jawaabay yacni marka ashkhaasta diinka ku sugan man lacanahu allaahu wa qadiba calayhi marka man waxay sheegaysaa daatooyin iyo ashkhaas bay sheegaysaa marka camal iyo daatooyin say isu waafaqayaan in la yidhaahdo diinka sharka badani waa kii ama diinka ka sharka badani waa kii ama camalka ka sharka badani waa kii dabeedna la yidhaahdo yacni dadka uu ilaahay nacdalay baa ka shar badan marka waxa weye su-aashii oo camal ama diin ku saabsan iyo jawaabtii oo markaa ku saabsan cid camal yacni xun samaynaysa ama u saaxiiba oo lacnad ilaahay iyo cadho ilaahayba ay ku dhacday iyo cuquubo kaleba ay ku dhacday say isu waafaqayaan waa inta horena markaa laga dhigaa in la weydiinaayo cidda u ehelkaa la su'aalaayo waana usluub lugatu lcarab lagu yaqaano in mudaafka la xadfo oo mudaafu ilayhga maqaamkiisa la dhigo wamaa yali mudaafa ya'tii khalafa canhu fi lciraabi ila maa xudifa yacni mudaafka inta la xadfaa mudaafu ilayhga maqaamkiisa la dhigaa marka min ahli daalika sidaasaa markaa isu waafaqaysaa su-aasha iyo jawaabtu isu waafaqaysa bisharin min dalika ay bisharin min ahli daalik ehelka markaa cidda ehelka taa cidda u ehelkaa yacni wax ku dhaleecaynaysaan ama ku ceebaynaysaan ama ku karaahiyaysanaysaan e, cidda u ehelkaa cid ka shar badan ma idinka warramaa daalikadu maxay u dhacaysaa aladii tanqimuunahu taa karaahiyaysanaysaan oo nacaysaan ila diinka islaamkay nacayaan iyo rumaynta la rumaynaayo yaa taa inkiraysaan oo diidaysaan masuubatan xagga abaalmarinta cid ka shar badan ma idinka warrama masuubatan waxaa loo jeedaa sawaabkaa loo jeedaa sawaabkuna waa abaalmarinta haaliban waxaa loo isticmaalaa sawaabka abaalmarinta khayrka ah ee wanaagsan baa loo isticmaalaa sida badan oo ajarka ayaa marka haaliban loo isticmaalaa laakiin wakhtiyada qaarkood baa ciqaabta lagu abaalmariyo cidna sawaab lagu itlaaqaa halkanna waa sidaas waxaa la mid ah qowluhu tacaala hal suwiba alkufaaru maa kaanuu yafcaluun gaalada ma laga sawaabiyey looma jeedo ma laga ajarsiiyey maxaa loo jeedaa yacni ma laga abaalmariyey abaalmarin ciqaab ah marka taswiib inta laga cabbiray ayaa loo jeeda abaalmarintii ciqaabta ahayd loo jeeda hal suwiba alkufaaru maa kaanuu yafcaluun masuubatanna halkana sawaaban abaalmarin waa masdar miimi ah marka masdarkii kale ayuu keenay e, bimacnaa jazaaan abaalmarin ahaan wax uga shar badan wuxuu ku tilmaamayaa inaanu jazaagii khayrka ahaa hadda looga jeedine mutlaquljaza laga tilmaamaayo jazaa sii daysan oo ciqaabtiina ku rumoobay cind allaahi allah agtiisa ah, yani markaa eh, ka shar badan xagga abaalmarinta ma idinka warrama man lacanahu allah huwa man lacanahu allah kaasi man lacanahu llahu waa ku ilaahay nacdalay huwadu waa mubtada wuu qadaray wuxuu u qadaray markaa man lacanahu allaah ayaa waxay noqonaysaa yacni khabarkii bay noqonaysaa maadaama markaa khabar ay noqonayso yacni waxaa la qadarayaa mubtadihii baa la qadaraya mubtadahana waxaa laga qaadanayaa su-aashaa laga qaadanaya su-aashiina waa tan ahli la qadaray oo ahli baa maqsuud ah ya biqariinati jawaab jawaabta qariinadeeda iyadoo loo eegaayo marka as-su'aalu mucaadun fi ljawaab su-aashu waa mid jawaabta lagu soo celiyey huwa ka diinka sharka badan u saaxiibka ahi man lacanahu allaahu waa miduu ilaahay nacdalay abcadahu can raxmatihi uu ka fogeeyey ilaahay naxariistiisii waa laasimkii ka dhalanaya xaqiiqatan buu ilaahay wax u nacdalaa lacanahu allaah yacni markaa ilaahay waa yidhaahdaa cidna xaqiiqatan waa ugu salliyaa cidna xaqiiqatan waa u nacdalaa abcadahu can raxmatihi ilaahay ka fogeeyey naxariistiisii waa laasimkii ka dhalanaayay lacnadda uu ilaahay cid nacdalo waqadiba calayhim ilaahay u cadhooday wa jacala wuu ka yeelay minhum iyaga qayb ka mid a alqiradata daayeero iyo walkhanaasiira doofaara uu ka yeelay bilmaskhi wuxuu ga yeelay inuu suuraddoodii beddelo oo suura daayeer iyo suura doofaar ka dhigay suurad daayeer iyo suurad doofaar ka dhigay xaqiiqatan baana loo bedelay oo looga dhigay maxaa yeeshee saynu hore usoo sheegnay daayeerada iyo doofaarada hadda jira kama farac aha kuwii markaa loo dooriyey nimankii reer banu israa'iil ee sabtida xadgudbay kuwii loo bedelay loo dooriyey laga dhigay qaar ka faraca maaha waayo nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam ilaahay qowm inaanu doorin oo muuqaalkooda wax kale ka dhigin oo dabeedna aanu baaqi yeelin oo tafiir u yeelin yaa sida xadiiska saxiixu ku soo arooray in allaha lam yamsak qawman qowm maski kuma samayn oo deed markaa duriyo iyo tafiir iyo nasli uma yeelin wa ina alqiraadata walkhanaasiira kaanuu qabla dalik daayeerada iyo doofaaraduna horeba waa u jireen baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa wa cabada taaquut ay waman cabada taaquut iyo cidda taaquut caabuday yacni ciddaasaa ka shar badan marka cabade markay ficilka tahay qiraa'ada jamaahiirtu ay akhriyeen waxay noqonaysaa man markaa in la qadarayo silatulmawsuulka ay ku cadfan tahay yaa silatulmawsuulka inay ku cadfan tahay lacanahu allaah ay ku cadfan tahay markaa sidaas aawadeed buu mantii kuugu muujiyey si uu markaa taqriiban macnaha kuugu soo dhoweeyey waman cabada iyo cidda caabuday altaaguuta taaguutka caabuday ashaytaana shaytaanka caabuday maxay ku caabudeen biaacatihi ateecitaanka shaytaanka ay ateecayaan daaquudka waxaa lagu fasiray shaytaanka waa lagu fasiray sida mufasirkuba ugu fasiray wa kadalika cumar bnu khadaab shaytaanka waa ku fasiray taaquudka faman yakfur bitaaquuti wa yu'min billaahi faqad istamsaka bilcurwati alwufqaa aayadda suuratu albaqara waxau ihi taaquutku waa ashaytaanka waa ashaytaan shaytaanka weeye cumar ibnu khataab baa odhanaya ibnu kasiirku tafsiirkiisa wuxuu odhanayaa tafsiirkaa taaquutka uu ku fasiray shaytaanka uu ku fasiray cumar qawiyun jiddan aad bay u xoog badanta waayo cid kasta oo xumaan dadka ugu yeedhaysa ama allah sokodii la caabudaayo yacni shaytaan baa u qurxisay una sababa marka taaquudka xaqiiqigii isagu ku dhacay laakiin suwar badan ayuu markaa ku yimaadaa waxay kaloo culamada qaarkood yidhaahdeen taaquudka waxaa laga tilmaamayaa saaxirka waa la yidhi kaahinka waa la yidhi yacnii kii marka allah sokadii la caabudo waa la yidhi sida imaam maalik ba uu yidhi adaaquutu kullu maa cubida min duuni illaah daaquut waxaa la yidhaha wax kastoo allah sokadii la caabudo ayaa la yidhaahdaa culammada qaarkood hadalka maalik waxay ku dareen qeyd bay ku dareen wa kaana raadiyan bidalik in la caabudana raalli ku ahaa amaba dadka ugu yeedhay saas aawadeed malaa'igta la caabuday tawaaqiit ma aha nebiyada markaa dadka qaarkood caabudeen tawaaqiit ma aha ciisa bnu maryam taaquut ma aha saalixiinta dadka qaarkood ay caabudeen tawaaqiit ma aha marka iyagoo allaha sokadii la caabuday iyaga oo allaha sokadii la caabuday ayaa haddana dawaaqiita aynay ahayn waayo in la caabudo raalli kamay ahayn umanay qurxin dadkana uguma yeedhin raallina kamay ahayn raallina kamay ahayn calaa kulli xaal macaanidaasi waa isku dhadhowdahay qaarkoodna waxay noqonaysaa afraaddii taaquudka wax ka mid a in la sheegay qaarna waxay noqonaysaa macnuhu inuu caam yahay ayay noqonaysa shaytaanka laftiisu shaytaanul insi iyo shaytaanul-jinbu labadaba yacni markaa noqonaya ashyada allah sokadii la caabudaayo ama markaa waxa weeye ama qorax leh ama dayax leh ama dhagxan leh ama dhir leh iyo wax la mida ashyaada noocaas yacni marka iyaga suurada ayay taaquud ka yihiin oo waa la caabuday allah sokadii yacni sababna ayagu kuma lahayn wax sababa kumay lahayn laakiin xaqiiqatan shaydaanka taaquudkii ah taacada shaydaanka la ateecayaa yacni waxay dee noqotaa marbay noqonaysaa cibaado la caabudaayo oo haddii lagu ateeco shay kufri ah ama gaalnimo a ah lagu ateeco waxay noqonaysaa cibaadatun lahu cibaado la caabudaayay noqonaysa laakiin bimaa duuna daalik wax intaa ka sokaysa haddii waxa weeye lagu ateeco waxay noqonaysaa markaa waxa macsi bay noqonaysaa haddii shayga lagu ateecay kufri aanu ahayn waxay noqonaysaa macsi bay noqonaysaa marka waman cabada taaguut ayuu sheikhu wuxuu ku fasiray ashaytaana bitaacatihi sida shaydaanka loo caabudayna waxay tahay ama marka xaqiiqatanba ina shaydaanka cibaadada ula qasdayo ha ahaato sida dadka qaarkood hadda laga sheego yacni markaa qaarkood inay inay shaytaanka caabudaan dadka qaarkood baa agtooda shaytaanka aanad iska naari karin baa lay mushrikiinta qaar ka mid a ah. oo haddii acuudu billahi min ashaytaani arajiim aad tidhahdo xanaaqaya ya yacni markaa yacni taas yadaa dhibsanaya waxaa kaloo soo gelaya yacni kufri kastoo lala imanayo shaytaan baa lagu ateecay marka taacada kufriga lagu ateecayo baa cibaado shaydaankii la caabudayo noqonaysa yaa abatii laa tacbud shaytaan waa tii uu odhanayay nebi ibraahim wa raaca fii minhum wuxuu markaa ilaaliyey fii minhum damiirka minhum ku jiraa macnaa man macnaha man wa fiimaa qablahu waxa ka horeeyana waxa markaa uu ilaaliyey lafdaha lafdigeeda erayga man waa ism mawsuul ismiga mawsuulna wuxuu faa'iideynayaa cumuum buu faa'iideynayaa adawaatul cumuumkuu ka mid yahay maadaamuu sidaa ka mid yahay adawaatul cumuumka xagga macnaha jamc ahaan buu faa'iideynaya ila cumuum buu faa'iideynayaa xagga lafdigana mufrad buu ka yahay marka damaa'irta loo celinaayo mar waxa laga dhigaa waa mufrad baa laga dhigaa biictibaari lafdi marna jamac baa laga dhigaa bictibaari ilmacna marna xagga macnaha iyadoo laga eegaayaa la jamciyaa ictibaarka marna xagga lafdigiisa iyadoo la eegayo inuu mufrad yahay baa la ifraadiyaa damiirka loo celinayo hadda aayaddan labaduba waa ku sugan yihiin lacanahu allah lacanahu damiirka haadu ee mufradka ahi manku u noqonaya waa biictibaari lafdi waqadiba calayhi damiirka haada calayhi ee maxallu jar yaallaa manku u noqonaya wa jacala minhum damiirka hum yacni haada miimku waa calaamatuljamciye wuxuu isaguna u noqonayaa manku u noqonaya laakiin waa jamce yacni jamc ha ahaadee biictibaari lmacnaa baa loogu celiyey waayo cumuum buu faa'iideynaya mar hadduu cumuum faa'iideynayana dee macno jamac waa ku jiraa waa ku jiraa wa jacala minhum alqiraata walkhanaasiira wa hum alyahuudu waa yahuudda weeye kuwa sifaadkaa leh yahuudda weeye wa fii qiraa'atin qiraa'o kale waxaa ku sugnayd waa qiraa'o sabciye ahi weeyaane xamza ayaa akhriyey axad alquraa'i asabca bidammi baa'i cabuda ba'da markaa cabada ba'deeda in la godo ayaa qiraa'adaa kale ku sugnay wa fii qiraa'atin hadduu ku yidhahdo waa sabciya horaynu u soo sheegnay marar badan yacni waa qiraa'o ka mida qiraa'aadka sabcada ka mid oo bacdu sabcati inay akhriyeen bay noqonaysa marka halkanna waxaa akhriyey xamza ayaa akhriyey axad alquraa'i sabca marka cabuda ayuu akhriyo ba'da ayuu goday iyo wa idaafatihi idaafada loo idaafaynayo cabuda ilaa maa bacdahu waxaa ka dambeeya loo idaafaynayo oo adtaaguuti ah marka wa cabuda ataaguuti buu akhriyey oo ta'dana waa hoos dhigay badana waa guday qiraada jamaahiirtu akhriyeenna maxay noqonaysaa wacabada taaguuta haddamaarata marka qira'ada jumhuurku waxay ahayd cabada inay ficil ahayd ya waman cabada taaguuta iyo cidda taaguutka caabuday ataaguutana mafcuulu bihi bay wa cabuda taaguuti marka la yidhaahdo waa qiraa'ada xamse weeyaane yacni siduu mufasirku maray wuxuu ihi waa ismu jamcin cabuda waa ismu jamc weeyaan buuli oo licabdin cabdin u sugnaaday cabdi oo mufrad ah cabdi oo addoonkii ah oo mufrad ah waa isim mufrad ah cabdun cabdigii baa markaa waxa weeye ismu jamci yacni markaa yacni ayaa galay marka cabuda ismu jamci waxay u tahay cabdi bay u tahay wa nasbuhu nasbada la nasbiyeyna cabuda wa cabudo la yidhi bilcadfi cala alqiradata waa cadaf lagu cadfaayo cala alqiradata qiradata lagu cadfayo alqiradata waxay u leenahay cala alxikaaya way bannaantahay cala alqiradati in la yidhaahdo cala alicraabi lagu socdo laakiin marka waxa weeye xarakada maxkiga ah sideeda lagu xikaayoonaayo mabni weeyaane waxay markaa noqonaysaa siday aayadda ugu jirtay lafdigeedaa lagu dhawaaqaya sidii iska beddeli mayso wa nasbuhu nasbada la nasbiyeyna cabuda la nasbiyeyna waa qira'adii xamsuu ka hadlayaaye bilcadfi cala alqiradata cala alqiradata in lagu cadfayo wey macnuhu markaa wuxuu u dhacayaa wa jacala minhum qeyb yaga ka midana wuxuu ka yeelay alqiradata daayeeruu ka yeelay waalkhanaasiira doofaaruu ka yeelay wacabuda daaguuti daaquudka qaar addoomma u ah ayuu ka yeelay oo bimacnaa daaquudka caabudaya daaquudkay addoomma u yihiin waxaa loo jeedaa waxaa ka dhalanaysa dee inay caabudayaan wejigaa mufasirku maray bacdi kale waxay mareenoo culammada luqada ka midi wacabuda inaynay ahayn jamac inaynay ahayn ay mufrad tahay marka bacdiga ahluluqahi waxay ku doodeen jamacyada kama mid ahaa wasniga yacni facula kama mid ahaa jamacyada oo cabdun marka la jamcinayo acbud baa lagu jamciyaa ya yacni markay jamcu qillo tahay acbud ayaa lagu jamciyaa marka dee in markaa cabudo lagu jamciyaa qiyaas ma aha labana yaqaan oo jamca noocaasi ma yimaado ee mufrad weeyaan mubaalaqo looga jeedo bacdu ahli luga ayaa yidhi oo sida danus iyo yaqud iyo loo yidhaahdo oo laga tilmaamayo mid e, yacni markaa wasakh badan danus yaqud mid baraarug badan mubaalaqoo kale laga tilmaamayo marka wacabuda taaguuti iyo qaar marka waxa weeye taaquutka aad u caabuda kaannahum dahabuu ilaa cibaadati taaquuti kulla madhab waxaad mooddaa dariiq kasta oo taaquut lagu caabudo inay isku dayeen oo la yimaadeen wa fii qiraa'atin bidammi baa baa'i cabuda qiraa'o waxaa ku sugnayd ba'da cabuda markaa in la dammiyaa ku sugnayd oo la godo wa idaafatihi ilaa maa bacdahu iyo waxa ka dambeeya oo adtaaquuti ah in loo idaafeeyo ismu jamicin licabdin waa ismu jamac markaa cabdin u sugnaaday cabdun cabud wa nasbuhu marka waxay noqonaysaa ismu jamcigaasi yacni markaa samaaci buu noqonayaa qiyaasi noqon maayo haddii sidaa lagu socdo wa nasbuhu nasbada la nasbinayaana bilcafi cabuda marka la nasbinayo waa cabuda qira'adii xamsuu weli wadaaye bilcadfi cala alqiradata in alqiradata lagu cadfayo ayay markaa ku sugan tahay mm, waa bisababi alcadfi cala alqiradata ulaaika sharun makaana ulaa'ika kuwaasi sharun iyagaa shar badan makaanan xagga boos ahaan ama meel ahaan iyagaa u shar badan makaankooda makaan kastaba ka shar badan tamyiizun waa tamyiiz lianna ma'waahum annaar maxaa yeelay hoogoodu yacni markaa naar weeye naarna dee waxaa ku sugan bele oo dhan wa adallu iyagaa luunsanaan badan can sawaa'i sabiil waddada markaa yacni bartankeediina iyagaa ka luunsanaan badan waddadii xaqa ahayd dariiqilxaqi dariiqa xaqa ahayd dariiqa xaqa ah bartankiisa iyagaa ka luunsanaan badan wa aslu sawaa'i sawaa asalkeedu alwasadu dhexdhexaadkaa la yidhaahdaa assawaa asalkeedu waa saas waxaa loo jeedaa un dariiqii xaqay ka lumeen oo hmm. aada uga lunsanaan badan yihi wa dikru sharin wa adalla yacni markaa sharin iyo adalla markaysagaa yacni sheegista la sheegayaa fii muqaabalati qowlihim hadalkooday yidhaahdeen yacni markaa muqaabilkeeday ku sugantoo laga horgeynayaa loogu jawaabaya laa naclamu diinan shara min diinikum markay yidhaahdeen diin ka shar badan diinkiinna ma ogin taasaa loogu jawaabayaa markaasaa la sheegayaa dee tiinna ka shar badan tiinna ayaa ka shar badan hadalkan dambe wuxuu u keenay shiikhu su'aal la isweydiin karaa meesha imanayso yacnii sharun iyo adallu labaduba waa ismu tafdiil weeye adallu inay ismu tafdiil tahay waa waadix way iska caddahay sharunna waa saas si la waa ismu tafdiil asharuba asalkeedu ahaa laakiin kasratulisticmaalka daraaddeed baa khayr iyo shar hamsada loo gooyey oo loo xadfay waatuu ibnu maalik yidhaahdo wa gaaliban ahnaahumu khayrun wa shar can qawlihim akhyaru minhu wa ashar sida badan waxaa kaga filaaday carab oo ka deeqay hadalkooday sharun iyo khayrun ay odhanayaan baa kaga filaaday inay yidhaahdaan akhyaru iyo asharu inay yidhaahdaan waxay ku kaaftoomeen khayrun iyo sharun marka hamsadii kasratulisticmaalka ayay u gooyeen markaa si qaliila mooyaane si kale hamsada uguma daraan saas aawadee qur'aanka qur'aannima yacni markaa looma akhriyin asharu yacni akhyaru toonna kuma iman ashir baa markaysagaa suuratu lqamar ku sugan ayaa la yidhi markaa waxaa la akhriyey asharu baa la akhriyey iyaduna waxa weeye markaa waa shaaddo asharu waa ku timi axaadiista qaar ashcaarahana akhyaru iyo asharuba waa ku yimaadeen laakiin cala kulli xaal waa qaliile agsarka carab waxay isticmaaleen khayrun iyo sharun marka labadan ismu tafdiil maxaa loo keenay tii buu ka jawaabaya waayo ismu tafdiilka maxaa lagu yaqaanaa ismu tafdiilka waxaa lagu yaqaanaa laba shay oo wax wadaaga marka hore laakiin dheeraad ku kale leh oo marka leeyahay kaasaa shar badan bimacnaa asalka sharka way wadaagaane sharka mid baa dheeraad ku leh baa asaaratan loo isticmaalaa sida qaalibka ah dee halkanna mu'miniinta diinkoodu shar ma leh dalaalna ma leh shar iyo baaditoonna ma leh waa khayr maxdi ah marka jaanibkii mufadalu calayhigii kuma sugna wadaag markaa isaga ay la wadaagaan dalaalka iyo sharka ay la wadaagaan oo lagaga badan yahay meesha ma jiro yacni jaanibka markaa diinka islaamka wax shara iyo wax dalaal oo ku jiraa ma jiro marka dee iyagaa shar leh marka laba mid bay noqonaysaa in la yidhaahdo ismu tafdiili hunaa laysa calaa baabih oo la yidhaahdo sharun yacni markaa iyagaa shar leh yacni markaa diinka islaamkiiyo ehelkeedu shar male wa adallu sabiila iyagaa baadi leh ya oo la yidhahdo asalkii wasfiga ayaa loo sugayaa waxaana la odhanayaa labada mawdicba ismu tafdiil huna laysa calaa baabi ama wejiga labaad in ismu tafdiilka sidiisa lagu wado laakiin la yidhaahdo waxaa looga jeedaa hadalkoodaa laga horgeynayaa oo waxaa laga tilmaamayaa calaa sabiili tanazul siday culamada qaar cabbireen oo macnuhu wuxuu u dhacayaa haddaa idinku u qabtaan in shar iyo dalaal ku sugan yahay yacnii diinka islaamkiiyo ehelkeeda haddaad sidaa u qabtaan war idinkaa ka shar badan waa calaa sabiili tanazul baa la yidhahdaa weji labaad culamada qaar waa mareen waa in la yidhaahdo yacni markaa aakhiro meesha ay gelayaan gaaladu oo naar ah baa ka shar badan dhibaatooyinka yaryaree adduunyada ku dhacaya mu'miniintii xoogaa dhibaato ay ku sugan yihiin waayo adduunyada markay joogaan mu'miniintii waxaa haleelaya wakhtiyada qaarkood ama gaajo ama xanuun ama marka waxaa dhibaato kale ama faqri ama masaa'ib ama werwer ama cabsi yacni waxyaalaha noocaasa ayaa markaa ku dhacaya oo dhibaatooyin iska yaryar ah markaa dee waxa weeye dhibta aakhiro meeshaa gelaysaan baa makaankooda adduunyada ay ku sugan yihiin ahlul iimaanku kiinna aakhira ka shar badan sidaana waa culammada qaarkood waa yidhaahdeen bacdi kale waxay yidhaahdeen waxa macnuhu u dhacayaa gaalada dhexdoodii baa la kala fadilayaa markaasaa la leeyahay kuwa sifadaa leh ee ilaahay nacdalay ee allah u cadhooday ee qayb ka mida daayariyo doofaarra ka dhigay yaa kuwa sifadaalihi gaalada kale waana ka xun yihiin xagga makaan ahaanoo naarta meeshaay gelayaan waa kaga daran yihiin yacnii xagga baadidna waa ka lunsanaan badan yihiin oo mufadalu calayhigu markaa wuxuu noqonayaa yacnii qaybo kale oo gaala a in laga fadilaayo yacnii saddexda wejiya dambe aynu sheegnay saddexdaba yacni markaa saaxibulfutuuxaat waa sheegayaa waidaa jaa'uukum qaaluu aamanna waidaa jaa'uukum markay idin yimaadaan ay munaafiqu lyahuudi yahuudda munaafiqiinteedu markay idin yimaadaan yacni afar wejaynu sheegnay saddexda dambe ayuu sheegayaa alfutuuxaat laakiin wejiga hore markaa ismu tafdiil laysa huna calaa baabi ka isaga ma sheegin wa idaa jaa'uukum markay idiin yimaadaan ay munaafiqu lyahuudi yuhuudda munaafiqiinteedu qaaluu waxay odhanayaan aamannaa waa rumaynay nebiga markay u yimaadaan aamannaa bay odhanayaan waxay sidaa odhanayaan waqad dakhaluu walxaal qad dakhaluu ay galeen ilaykum idinka ay idiin soo galeen waxay idiin soo galeen multabisiina xaalay ku dheehan yihiin bilkufri gaalnimo ay ku dheehan yihiin bay idiin soo galeen mutalabisiina iyo multabisiina labadaba waa la yidhaahdaa yacani nusaha qaarba mid bay idiin qorayaan multabisiina ayaana badan waxay idiin soo gelayaan multabisiina xaalay ku dheehan yihiin bilkufri gaalnimo ku dheehan yihiin wuxuu ku ishaarayaa badu inay tahay baaulmusaaxaba inay tahay ayuu ku tilmaamay wa hum qad kharajuu wa hum iyagu qad kharajuu way baxeen min cindikum agtiinna ay ka baxeen multabisiina bihi xaalay gaalnimadii ku dheehan yihiinna way baxeen bimacnaa iyaga oo gaalnimo ku dheehan bay idiin soo gelayaan iyaga oo gaalnimo ku dheehan baynay baxayaan marka wa hum qad kharajuu iyadana waxay noqonaysaa yacni waxa weeye in labada xaalba laga tilmaamaayo inay ku dheehan yihiin kufriga markay soo gelayaan iyo markay baxayaan baxayaanbay maray ka baxeen aynay jirin walam yu'minuu may rumaynin afka baarkiisay ka yidhahdeen aamanna iimaanku iyo qowlun bilisaani faqad ma aha wallaahu allah aclamu isagaa u aqoon badan bimaa kaanuu yaktumuun waxay ahaayeen qaar qarinaya yaktumuunahu ay qarinayaan oo min annifaaqi munaafiqnimo wa taraa kaiiran minhum wa taraa waxaad arkaysaa kaiiran minhum in badanoo iyaga ka mida ay ilyahuudu yahuudda yusaaricuuna xaalay dheeraynayaan baad arkaysaa yaqacuuna sariican si deg dega ugu dhacayaan fil ismi dembiga alkadibi beenta ay ugu dhacayaan si deg dega culamada qaar waxay ku fasireen ismiga in looga jeedo kadibka waana sida mufasirku maray baydaawi baana hore markaysaga u sheegay oo tafsiirkiisa yacni markaa ku soo naqliyey qowlkaas isagoo qiilo ka cabbira bacdi kale waxay ku waxay ku tilmaameen in looga jeedo xaaraanta in laga tilmaamaayo ismiga sidii oo taabiciinta ka midii isaguna wuxuu yidhi kufrigaa looga jeedaa yacni marka alfaaddaasi dhammaan waxa weeye isma diidana waxay noqonaysaa marka calaa sabiili tamsiilun inay u dhacayso oo qaarba wax ismigii ka miduna ay tusaaleeyeen marka kadib marka leeyahay kadibka kuma gaaraha walcudwaani iyo xadgudubka iyo dulmi dulmiga ayay si deg dega ugu dhacayaan wa aklihim usuxta iyo cunitaankooda ay xaaraanta cunayaan alxaraama xaaraanta cunayaan ka risha ama ka rusha sida laaluushka oo kale arusha ama risha waa jamcu rishwa rishwana waa musallas huraa rishwa rashwa rushwa marka horey ra'deedu markay mufrata tahay saddexa harakaba ay ku bannaanahay marka arrisha iyo arusha labadaba waa la yidhahdaa karrisha aw karusha labisa maa kaanuu yacmaluun labisa waxaa xumaaday maa kaanuu kay ahaayeen yacmaluuna ay yacmaluunahu qaar sameeya camaluhum haada almaqsuusu bidami ka dhalacaynta lagu gaar yeelay camaluhum haada waa camalkooda kaasa allah wuxuu yidhi lowlaa yanhaahum alrabbaaniyuuna walaxbaaru can qowlihim alithma waaklihim asuxta labisa maa kaanuu yasnacuun lowlaa yanhaahum may ka reebaan alrabbaaniyuuna culammada rabbi loo nisbeeyey may ka reebaan waalaxbaaru iyo culammada fuqahada kale ee culammada ahi may ka reebaan can qowlihim odhodkooda ay odhanayaan alisma dembiga ay odhanayaan may u diidaan oo ka reebaan wa akilihim iyo cunistooday cunayaan may ka reebaan assuxta xaaraanta ay cunayaan labi'sa maa kaanuu yasnacuun labisa waxaa xumaaday maa kaanuu kii ay ahaayeen yasnacuuna ay yasnacuunahu qaar sameeya waxay ahaayeen ayaa xumaaday ka dhaleecaynta lagu gaar yeelayaana waa ficilkooda kaasa iyo suncigooda kaasa wa qaalat ilyahuudu yadullaahi maqluula wa qaalat ilyahuudu yahuuddu waxay yidhaahdeen yadullaahi gacanta ilaahay maqluulatun waa xidhantay bay yidhaahdeen gullat aydiihim gacantooda ha la xidho yacni waa la xidhay wa lucinuu waa la nacdalay bimaa qaaluu ay biladii qaaluuhu kii ay yidhaahdeen sababtiisaa lagu nacdalay ama bimaa qaaluu ay biqowlihim bisababi qowlihim odhaahdoodii daraaddeed baa lagu nacdalay bal yadaahu mabsuutataani yunfiqu kayfa yashaa mawdica miimka waxaa loogu qoray waqfi waajiba inay taha lagu tilmaamayo qur-aanku wuxuu ku yimi usluubkii luqada carbeed buu ku yimi oo qur-aanku waa carabi marka luqada carbeed yacni meesha macno faasida uu ka dhalanaayo marka la xidhiidhiyo waxaa la yaqaanaa inaan la xidhiidhin laysku taago walaysa fi lqur'aani min waqfin wajab walaa xaraamin gayra maa lahu sabab yacni qur'aanka waqfi waajiba iyo mid xaaraani toonna kuma jiro mooyaane mid sabab leh yacni markale waqfigan baa waajiba ama waqfigan baa xaaraana dee sabab buu leeyi laa ilaaha ila allahu laa ilaaha ma isku taagi kartaa maya yacni ilaaba ilaa waa in la xidhiidhiya oo aan la kala reebin ya in la xidhiidhiya ayaa waajiba mawdica markaa macno faasida ay ihaaminaysana saas si la eeg haddii la xidhiidhiyo waxa weeye markaasna waa la ysku taagayaa si aan macnaha faasidkaa loogu qaadan haddii imka la xidhiidhiyo walucinuu bimaa qaaluu haddii lagu daro bal yadaahu mabsuudataan waxaa la moodayaa hadal ka yidhaahdeen inay tahay bal yadaahu mabsuudataan marka maquul qowlkii qaaluu inaanu bal yadaahu mabsuudataan ahayn si loo muujiyo waa in halkaa hore la istaagaa dabeedna marka dambe la bilowdaa E, haddii kaloo la xidhiidhiyo laysku daro waxaa loo qaadanayaa hadalka yidhaahdeen inuu yahay hadalkan ku xidhan hadalkan ku xiga ya bal yadaahu mabsuudataan yacnii inuu yahay hadalka yidhaahdeen baa la moodayaa si aan taa loo moodin ayaa miimka lagu qoray miimkaasina waa calaamatu lwaqfi alwaajib bal yadaahu mabsuudataani yunfiqu kayfa yashaa ka soo guurtaase ilaahay labadiisa gacmood waa fidsan yihiin mabsuudataani bilcataa'i waalinfaaq wax bixin bay la fidsan yihiin yunfiqu kayfa yashaa ilaahay waa markaa bixiyaa siduu doono inuu wax u bixiyo ayuu u bixiyaa walayasiidanna kaiira minhum maa unzila ilayka min rabbika tughyaana wa kufraa ay wa wallaahi allah baan ku dhaartay layasiidanna u kordhiye oo u kordhiye oo u kordhiye kaiiran minhum in badanoo iyaga ka mida maa unsila ilayka kii lagu soo dejiyey adiga intii ka ahaatay min rabbika xagga rabbiga lagaga soo dejiyey u kordhiye tugyaanan xadgudub iyo qooq u kordhiye wa kufran iyo gaalnimo u kordhiye waalqaynaa baynahum alcadaawata waalbagdaaa ilaa yowmi alqiyaama wa alqaynaa waa ku tuurnay baynahum yaga dhexdooda waxaanu tuurnay alcadaawata colaad waalbagdaa iyo nacayb ayaannu ku tuurnay oo ku ridnay ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada laga gaadhaayo ay col isla yihiin oo isnecbaanayaan kullamaa awqaduu naaran lilxarbi adfa'aha allah kullamaa awqaduu goor kastay huriyaan naaran dab ay huriyaan lilxarbi ay liajli lxarbi dagaal dartii ay u huriyaan dab adfa'aha allaahu allah waa bakhtiinayaa oo waa daminayaa wa yascawna fi lardi fasaada wa yascawna waa roorayaan oo waa dadaalayaan fi lardi arlada korkeeda fasaadan xaala kownihim mufsidiin xaalay kharibayaan oo fasaadinayaan wallaahu allah laa yuxibu ma jecla almufsidiina kuwa wax kharibee fasahaadiye ilaahay ma jecla walow ana ahla alkitaabi aamanuu walow anna ahla alkitaabi aamanuu hadday sugnaan lahayd in ahlukitaabku ay rumeeyaan hadday sugnaan lahayd wataqow ay allah ka baqaan hadday sugnaan lahayd iimaan iyo taqwo inay la yimaadaan hadday sugnaan lahayd lakafarnaa canhum sayi'aatihim lakafarnaa canhum waxaannu ka daadin lahaynoo ka tirtiri lahayn iyaga xaggooda sayi'aatihim dembiyadooda wala adkhalnaahum waa gelin lahayn jannaati naciim jannooyinkii naciimka lahaa ayaanu gelin lahayn walow annahum aqaamuu altawraata walinjiila wamaa unzila ilayhim min rabbihim walow annahum ay walow habata annahum aqaamuu altawraata yacnii walow habata kownuhum aqaamuu altawraata hadday sugnaan lahayd ahaanshahooday ahaadeen qaar towraad oogaya walinjiila iyo injiil oogaya oo ku dhaqmaya oo ku camalfalaya wamaa unzila ilayhim min rabbihim iyo kii loo soo dejiyey iyaga xaggooda oo min rabbihim xagga rabbigood looga soo dejiyey inay ku dhaqmayaan oo ku camalfalayaan oo oogayaan haddii markaa waxba ay sugnaan lahayd la akaluu min fawqihim la akaluu waa ka cuni lahaayeen min fawqihim xaggooda kore ayay wax ka cuni lahaayeen wa min taxti arjulihim lugahooda hoostooday wax ka cuni lahaayeen arsaaqda loo bastin lahaa loo fidin lahaa markaasaa kor iyo hoosba risiqa ay ka guran lahaayeen minhum ummatun muqtasida waxaa ka mida yaga ummatun koox baa ka mida muqtasidatun dhexdhexaysatay oo cadaaladda iyagoo ku sugan caadile ah oo khuluwi iyo ifraadna aan ku dhicin tafriid iyo ka gaabin iyo tasaahulna aan ku dhicin wa kasiirun minhum saa'a maa yacmaluun in badanoo iyaga ka mida saa'a waxa xumaaday maa yacmaluun waxay samaynayaan baa xumaaday ka markaa dhaleecaynta lagu gaar yeelay waa camalkooda kaasa wey allah wuxuu inoo sheegayaa qoladii yuhuudda waxyaalahay ee xumaanta ahaa reebistii ay iska reebi waayeen baa lagu canaantay qolyihii markaa cilmiga u lahaa oo shay munkari markuu dhaco waa in munkarka la inkiraayo bacdi ummadda ka midi ay diidaan oo inkiraan waa fardu kifaaya waa faral ummadda si good u saaran idaa qaama bihi man yakfii saqada alxaraju cani ilbaaqiin cid ku filane hadday ku qunto yacni markaa inta kale dembigu waa ka dhacaya allahuma ilaa cid gaaroo la yidhaahdo waa ku tacayunay mooyaane haddii markaa dadka kale aynay markaa hadduu munkarka ay inkiraan aan laga aqbalayn laakiin shaksi keliya ayaa munkarka hadduu inkiro isagu markaa munkarkaasi meesha ka tegaya ka baxaya yatacayanu calayhi shaksigaa wuxuu ku noqonayaa isaga farducayn buu ku noqonaya farducayn buu ku noqonaya wa kadaalika munkarka haddii qof keliya og yahay oo cid kale aynay ogayn oo dadka kale aynay ka warqabin qofkaa isagu og yatacayanu calayhi farducayn buu ku noqonaya farducayn ayuu ku noqonaya marka asalka laakiin waa fardu kifaaya weeyaan munkaraadka in la inkiro oo markaa wanaaggana dadka la faro xumaantana la reebo ummatu muxamed waxay la gaartahay ma aha dadka qaarkood waxay qalad ka fahmeen aayadda suuratu aali cimraan ku sugan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkari wa tu'minuuna billaah oo in alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar ummatu muxamed ay la gaarta moodeen maaha muraadku saas ummatu muxamed lama gaar ahaa inay dadka wanaaggana inay faraan xumaantana reebaan inay saaran tahay oo lagu waajibiyey fardu kifaaya ee waxa weeye waa midaan iyada ku gaar ahayn ummadii horeba inay wanaaggana faraan xumaantana reebaan waa laga rebay aayaddanbaba dee u deliila lowlaa yanhaahum alrabbaaniyuuna waalaxbaaru can qowlihim alithmi wa aklihim asuxta yaa lala hadlayaa qoladii yuhuudda ahayd bay aayaadkani ku saabsanaayeen markaasaa laleeyahay maxay uga reebi waayeen kuwa culammadoodii maxay uga reebi waayeen iyo wadaadadoodii ya maxay uga reebi waayeen munkarka markaasaa lagu tilmaamay tarku inkaari lmunkar inay la yimaadaan ficil xun inay tahay labi'sa maa kaanuu yasnacuun waxay samaynayeen muxuu ahaa tarku inkaari lmunkar ama tarku nahyi ah, can lmunkar munkarkii inay markaa waxaweye reebaan inay ka tageen oo iska daayeen waxaa la mid ah aayadda kale markaa allah uu yidhi kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuhu labi'sa maa kaanuu yafcaluun yaduna yuhuudday ku caddahay waayo aayadda ka horraysa maxay ku saabsan tahay lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila cala lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam dalika bima casaw wa kaanuu yactaduun kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh labi'sa maa kaanuu yafcaluun marka waa sariix waa ku caddahay marka yuhuuddii waxaa lagu yidhi waxay ahaan jireen qaar munkar aan iska reebin munkarkaasoo ay samaynayaan qaaran isu diidin bay ahaan jireen oo iskamay reebi jirin ay isku daawan jireen yaa labi'sa maa kaanuu yafcaluun waxay samaynayaan baa ficil u xumaaday marka waxaa laga qaadanayaa in lagu inkiraayo yacni munkarkii inay inkiri waayeen asxaabu sabtida markii laga hadlayey yaga laftooda dee way qaybsameen oo saddex qaybood bay noqdeen qolo xumaantii samaysay iyo qolo ka aamustay iyo qolo markaa xumaantii ka reebtay saasay u qaybsameen qayb ka mida ayaa markaa reebaysay kuwii munkarka dadka ka reebay oo u diidayay waa la badbaadiyey kuwii aamusayna arrinkoodii waa laga aamusay culammadu waa isweydiiyaan marka iyaga ma kuwii halaagsamaa lagu daray mise laguma darin yaa bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen maadaama laynoo sheegay ciddii eh, xumaanta reebaysa in la badbaadiyey waxaa laga qaadanayaa kuwa kale in la halaagay ayaa laga qaadanaya bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen yacni siday u aamuseen unba arrinkooda looga aamusaye laakiin fardu kifaaya ahaydee mar haddii la inkiray oo kuwa kale ay reebeen dee faralki iyagu ku dhacay mar hadduu faralki iyaga ku dhacayna waxay marka iyaguna la mac yihiin kuwa munkarka inkiraya maadaama ay markaa niyad ahaan ay kala mid ahaayeen munkarka in la inkiraana ay ahayd un fardu kifaaya fardu kifaayihiina uu dhacay oo laga reebay waid qaalat ummatun minhum lima taciduuna qowman ilaahu muhlikum aw mucadibuhum cadaaban shadiida qaaluu macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun ya walacallahum yattaquun falama nasuu maa dukiruu bihi anjayna aladiina yanhawna can isuu'i wa akhadna aladiina dalamuu bicadaabin ba'iisin bima kaanuu yafsuquun marka dee kuwii markaa munkarka reebaayay iyaga waa la badbaadiyey marka idan alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar laysa khaasan biummati muxammed ummatu muxamed mid ku gaara ma aha ee ummadaha kaleba waa saarnayd inay wanaaggana dadka faraan xumaantana ay ka reebaan mid saaran ayay markaa iyagaba ahayd aayaddan iyo aayadda kale ay noo soo socotaa kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuhu labi'sa maa kaanuu yafcaluun labada aayadoodba waxay ka daliishadeen culammada usuuliyiintu tarkigu inuu ficil yahay ya watarku ficlun fii saxiixi almadhabi tarkigu waa ficil madhabka saxiixa marka lagu socdo yacni tegista wax laga tagaa ficil bay ka dhigan tahay samayn wax la sameeyey samayn wax la sameeyey ka dhigan tahay oo laga daliishanaya waxaa laga daliishanaya labi'sa maa kaanuu yafcaluun iyo labi'sa maa kaanuu yasnacuun markaa suncika ugu xun iyo ficilka ugu xun baa lagu sheegay tarku inkaari lmunkar ficilkaa xun iyo suncigaa xun muxuu ahaa yacni asuncu sayi iyo alficlu sayi ficilka xun iyo sunciga xumi muxuu ahaa wuxuu ahaa tarku inkaari lmunkar ama tarku nahyi can ilmunkar munkarka in la reebo daynta la yska daayey ayay markaa ahayd markaa sunci iyo ficilba waa lagu itlaaqay calaa haada waxaa laga qaadanayaa tarkiga wax laga tagaa inay ficil tahay iyo wax samayn inay tahay taasaa laga deliishanaya aayadda afar iyo lixdanaad oo qaalat ilyahuudu yad llaahi maqluula allah wuxuu inoo sheegayaa nimankii yuhuudda ahaa inay hadal khatara ku hadleen oo ay yidhaahdeen ilaahay gacantiisa ayaa waxbixinta ka xidhan oo allah waxuma bixinaya waxay ku tuhmayaan oo ku sheegayaan bakhaylnimo gaalnimadoodii markay cusboonaysiiyeen oo nebi maxamed ka gaaloobeen calayhi asalaam calayhi asalaatu wasalaam ayaa laga yaabaa nowcan maa in dhibaatooyin xoogaa ku dhaceen lagu jeedlaayo markaasay yidhaahdeen yadullaahi maqluula ilaahay gacantiisu way xidhantahay bay yidhaahdeenoo yacni waa bakhayl bay u jeedaanoo waxba bixin maayo taasina waxa weeye dhaleecayn ilaahay ay dhaleecaynayaan oo caayayaan weeye yaa Eh, hadallo badan oo markaa dee khatar ahoo gaalnimo ana waa ku hadli jireen nimanka yuhuuddu waa ku hadli jireen laqad samica allahu qawla aladiina qaaluu ina allaha faqiirun wa naxnu akhniyaa mar kale waxay yidhahaan ilaahay waa faqiir bay yidhahdeen annagaa khaniye ah waa hadalladoodii kufriga ahayd bay ka mid ahay tanna waa saas le waxaa loogu jawaabay oo ilaahay yidhi gullat aydiihim culammadu waxay yidhahdeen waa habaar xaqiiq ahaan baanu ugu dhacayaayo macno taxqiiq baa looga jeedaa hadduu allah yidhaahdo yacni markaa gullat aydiin yacni ha xidhanto gacmahoodu yacni way xidhantaa loo jeedaa xaqiiqatan ducadu waxay u dhacaysaa bimacnaa yacni xaqiiqa ahaan inay sidaa yihiin in laga tilmaama ee ducadii xaqiiqiga ahayd ma aha yahuudduna waxay ka mid yihiin min abkhali innaas dadka kuwa ugu bakhaylnimada badan waayo qalbigooda faqri iyo caydh laga yeelay ya quluubtooda waxaa laga yeelay markaa faqrigu miduu ku tallaalayo waduribat calayhim adillatu waalmaskana maskanada waxay yidhahdeen culammadu waa faqriga mufasiriintu waxay yidhaahdeen ka adduunyada ugu qanisani ee yuhuudiga ahi ee adduunyada ugu xoolaha badani wuxuu ka baqayaa inay gaajo naftu uga baxdo u gaajo u dhinto adduunyadana dadka ugu xoolaha badani waa yaga dadka ugu xoolaha badani adduunyada waa yaga tobanka nina la yidhaahdo adduunyada waa ugu xoolo badan yihiin wax badan baa iyaga kaga jira arqaamta hore iyagaa haysta marka maalka si yacni la yaab lay ururiyaan oo waxa weye adduunyada waa ku darayey wa lucinuu bimaa qaaluu odhaahdaa ay yidhaahdeen sababteedana waa lagu nacdalay oo allah waa nacdalay ahluliimaankuna inay nacdalaan way tahay wa lucinuu bimaa qaaluu warka ay sheegeenna oo ordee been a markay yidhaahdeen yadullaahi maqluula waxa weeye oo musabid yacni markaa beena weeye waana cay bal yadaahu mabsuudataani yunfiqu kayfa yashaa labada gacmoodee ilaahay waxay ku fidsan yihiin wax bixin iyo deeq bay ku fidsan yihiin mabsuudataan yunfiqu kayfa yashaa wuxuu ilaahay wax u bixiyaa siduu doono inuu wax u bixiyo u bixiyaa ya waxaa laga qaadanayaa ilaahay in laba gacmood u sugan yihiin oo xaqiiqi ahi ayaa laga qaadanaya ahlu sunna waljamaacana waa ku ijmaaceen in ilaahay laba gacmood u sugan yihiin sida qur'aanka iyo xadiiskuba u sheegeen labada gacmood ee ilaahay bal yadaahu mabsuudatan yunfiqu kayfa yashaa ya maa manacaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya labadii baa la sheegaya mogta yacni marka qur'aanka iyo xadiiskuba waa sheegeen ina almuqsidiina calaa munaabira min nuur can yamiin araxmaan wa kiltaa yadayhi yamiin xadiiska saxiixa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ee muslim saxiixa ku soo wariyey kuwa cadaaladda sameeya calaa manaabira min nuur waxay ku sugan yihiin oo saaran yihiin min barra nuura bay dul saaran yihiin maalinta qiyaame can yamiini araxmaan oo midigta ilaahay ku sugan wa kiltaa yadayhi yamiin markaasaa nabigu haddana wuxuu yidhi labada gacmood ee ilaahayba waa midig wey labaduba waa yamiin ya labaduba waa yamiin wey yamiin yumniga iyo barakada loo isticmaalaa lafdiga shimaal wuxuu ku soo arooray riwaayo muslim saxiixa ku soo wariyey oo riwaadda kale ayna ku waafaqina cumar ibnu xamza la gaar noqday riwaadda kale halkay yidhaahdeen wa biyadihi alukhraa ayuu isagu yidhi wa bishimaalihi waa riwaaya min riwaayaati muslim ya riwaaddii kale siqaadda ahaydee ka siqannimada badnayd waxay u soo wariyeen wa biyadihi alukhraa laakiin cumar ibnu xamza oo xifdigiisa dacfi ku jiro maca kownihi min rijaali muslim oo xifdigiisa laga hadlo baa la gaar noqday wa bishimaalihi cid kale oo soo warisoo caalamiinta ka midi ma jirto saas awadeed bay culamada qaarkood yahaen waa munkara lafdiga wa bishimaalihi munkara weeye oo yacni shuduudun maca adacfi markay noqoto mukhaalafa maca adacfi cid ka siqannimo badan uu khilaafo raawigu weliba markaa nuunuuno xifdigiisa ku jiro wuxuu noqdaa markaa xaaladda noocaasa shaad xataa lama yidhahdeen munkar baa la yidhahdaa saas aaweed bay culamada qaarkood ay yidhaahdeen riwaayadaasi waa munkara inkastoo culamada qaarkood ay aqbaleen oo yidhaahdeen waxa weeye hadday sugnaato shimaal waa ku itlaaqaynaa laakiin shimaal markaysaga adcaf ka ah iyo miinta ma aha ama qaarkood ay yidhahdeen waa ka tawaqufaynaa lafdiga shimaal lianna ashimaala fii xaqina adcaf iyo wax la mida kullu hada laysa cala taxqiiq taxqiiqi maaha taas taxqiiqi waxay tahay wa kiltaa yadayhi yamiin sida nebigu calayhi salaatu wasalaam u naskiray marka ilaahay laba gacmood baa u sugnaaday labadaa gacmoodna gacmaha makhluuqaadka lama mid ahaa kayfkooda iyo qaabkoodana garan mayno sida laynoogu sheegeen u rumaynayno halka sifaadka kale la mariyaa la marinaya imaamu dahabi sifatulyad wuxuu ka qoray kitaab lahu risaala ismuha sifatulyad magaceeda sifatulyad baa la yidhahdaa wuxuu ka hadlayaa gacanta ilaahay ama gacmaha ilahay buu ka hadlaya imaamu dahabi waxa uu leeyahay rasaa'il badan iyo kutub badan oo uu ka qoray caqiidada oo labaatan ku dhow ayuu leeyahy dad badan agtooda waxa macruufun ka ah alculuw lilcaliy alcadiim yacni kitaabkaasunbaa agtooda dad badan macruuf ka ah laakiin qariib min cishriina kitaaban fi alcaqiida ayuu leeyahay imaamu dahabi waayahay marka sifaatka ilaahay dariiq baa la wada marinaya gacmaha ilaahayna waa laba haddii lahay maxaa lagaga jawaabayaa sowtay aydiina iyadoo jamacay soo aroortay ya mima camilat aydiina ancaaman aydiidu sawtaa jamaca maxaa kaloo laga jawaabaya wasamaa banaynaha biaydin wa innaa la muusicuun waxaa la odhanayaa aayadda suurat daariyaat waassamaa'a banaynaaha biaydin ma aha jamciyad ma aha waa masdar wa aada ya'iidu aydan waa hulaasigii ayadna ayada markay mudaacafka tahay baa la yidhaahdaa mudaacaf hulaasi ah baa ayada la yidhahdaa ayada yu'ayidu hulaasigeedu muxuu yahay mujarad markuu yahay hulaasigeedu wuxuu yahay aada ya'iidu aydan calaa wasni baaca yabiicu baycan aada ya'iidu aydan saas aawadeeda qaar baa waxay soo qaateen oo yidhaahdeen biaydin ibnu cabbaas baa quwo ku fasiray mufasiriintuna dhammaan quwadii bay ku fasireen waa ta'wiil salafkii ka dhacay maxaa tawiilka u diideysaan ya maxaa ta'wiilka u diideysaan laakiin sida culammada muxaqiqiintu ay caddeeyeen mufasiriin iyo hayrkoodba kelmaddani waxay ahayd waa masdarkii aada weeye aada yaidu aydan waxa weye waa facli aadana bimacnaa qawiya yaqwaa quwatan asalkii bay ku sugantay biaydin biquwa biquwa saas aawadeed ba alimaam ibnu khusayma markii bacduljahmiya ay daliishadeen aayaddaas oo ay yidhaahdeen aydkaaba sawta quwo lagu fasiray maxaa taawiilka u diidaysaan ibnu khusayma muxuu ku jawaabay kitaabkiisa kitaabu tawxiid imaamu alaimma ibnu khuseyma wuxuu dhintay saddex boqol iyo koob iyo tobankii hijriguu dhintay haalibu cumrihi waa qarnigii saddexaad wey qarniga afraad koob iyo toban sanu ku lahaa oo sannadda koob iyo tobnaad dhexdeeda uu dhintay imaamu la'imma la yidhahdaa min a'immati shaaficiyu ka mid ahaa waa min almuxamadiina alarbac afartii muxamed buu ka mid ahaa ee culammada shaaficiyada qaarkood ay yidhaahdeen shaafici iyagaa uga xaqnimo badan muqallidada iyagaa uga xaqnimo badan almuxammaduuna alarbaca afartii muxamed buu ka mid ahaa isagoo caalim mujtahid ah a'immadii axaadiista soo warinaysuu ka mid ahaa lahu kitaabu saxiix wa kitaabu tawxiid asaaniiddiisuu ku warinaya rawaahu ibnu khusayma wuxuu odhanayaa fii kitaabi tawxiid cidda aan garanayn aydu waxay tahay aan garanayn inay masdar tahay oo aadaya iidu tahay inuu munaadaroodoiyo inuu doodo uma xaq lahaa inuu markaysa marka waxaan yani kataatiibta iyo malcaamadaha iyo meelaha markaysa marka waxaan yani markaa higaadaya lagu soo bartiyo meelahaas inuu galaabay ahayd buui ibnu khusayma odhanaya laakiin inuu munaadaroodo u yidhahay waan doodayaa haddaanu intaaba garanayn ya munaasibu ma ahayn buui ibnu khusayma odhanaya marka maaddadan iyadu waxa weeye waa masarkii aada wey aayadda kale haddii la yidhaahdo mima camilat aydiina ancaaman jawaabteedu waxay tahay aydiina marka la yidhi yacnii aydida waxaa loo idaafeeyey naa baa loo idaafeeyey mima camilat aydiina shamacana haddii laba jamca loo idaafeeyo in la ifraadiyo iyo in la jamciyaa dhacdaa oo qaaliba ah. midka xataa laftiisa yacni waxa weeye wakhtiyada qaarkood bay dhacdaa in la jamciyo marka laba markay ahayd lama odhan yadaynaa lama odhan hadda maaragta in tatuuba ila allahi faqad saqat quluubukuma yani qalbakuma lama odhan ee quluubukumaa baa la waa la jamciyey haddana jamca waxaa looga jeeday dee laba qalbi uun oo qofku wuxuu leeyahay hal qalbi buu leeyihi laba dumaraana la sheegay qalbiye badan may lahay marar badan waxa dhacda xataa marka jamaca la sheegaayo iyadoo aan idaafaba aynay ku sugnayn in laba iyadoo la sheegayo la jamciyo waa dhacdaa wa kunnaa lixukmihim shaahidiin lixukmihimaa lama odhan waa xukunkii sulaymaan iyo xukunkii daawuud saas aawadeed bay culammada qaarkood ay qabaan a'immada qaar jamaca labaaba ugu yar waxaa ka mid ah imaam maalik ya aqalu macna aljamci fi lmushtahiri lisnaani fii ra'yi limaami alximyari saaxibu maraaqi waa ka ku odhanaya alfiyada usuulka macno jamac waxaa ugu yar laba ugu yar ra'yiga imaamka reer ximyar agtiisa imaamka reer ximyar waa waa imaam malik imaamu daari ilhijra halka jumhuurku leeyihin aqaluljamci waa saddex imaam malik wuxuu leeyahay aqaluljamci waa laba calaa haada markaas ra'yiga maalik lagu socdo isma diidayaan aydiina iyo bal yadaahu mabsuudataan marka lagu socdo ra'yigiisa isma diidayaan waayo waxay isku waafaqayaan dee labadii inay jamac tahay bay isku waafaqayaan haddii la yidhaahdo sida jumhuurku ay qabaan aqaluljamci waa saddex ay yidhaahdaan waxaa la odhanayaa wakhtiyada qaarkood baa jamaca inta la sheego labada loo jeedaa oo culammadu isla wada ogol yihiin hadda maaragta fain kaana lahu ikhwatun faliummihi sudus ikhwatun jamaahiiru ahlilcilmi salafan wa khalafan waxay mareen haddii walaaluhu tacadudaan boo laba gaadhaan saddexba yaynay gaadhine inay suduska yeelanayso aayaddana ma akhawaan baa ku sugan mise ikhwa ikhwa ku sugan ikhwana waa jamac ikhwana waa jamac wa kunna lixukmi mushaahidiinna yacni markaa labaa la sheegayo waana laysku waafaqsan yahay labadaa in looga jeedo marka calaa kulli xaal yacni ma diidayso yani marka aydiina yani marka jamca waxaa loo jamciyey haddiiba la yidhahdo jamci waa saddex litacdiim oo markii naa oo litacdiim ah loo idaafeeyey aydidina waa la jamciyey ya liyunaasaba jamcu tacdiimi yani marka jamcu tacdiimka jamcu tacdiimka si uu markaa munaasib ugu noqdo jamcu tacdiimku jamciga tacdiimka looga jeedaa jamciga tacdiimka looga jeedo suu mu'ansab ugu noqdo weliba waxaan tilmaamaynaa yad in lagu awilo oo la yidhaahdo ilaahay gacantiisa qudraa looga jeedaa ama quwaa looga jeedaa waa ta'wiilkii jahmiyada iyo muctasilada aljahmiya walmuctasila ayaa qabay insaan loo awilo alashaacira ashaacira ashaacirada dambe muta'akhiriinta ahi waxay ka qaateen taawiilaadkii muctazilo iyo jahmiye ayay qaateen tawiilaadkoodii bay qaateen abulxasan alashcari waa diidayaa yadka ilaahay in lagu awilo qudro in lagu awilo waa diidaya waa radinaya in yad ilaahay loo sugaayo yadayn loo sugaayo ayuu nasgaraynaya caddaynaya kutubtiisa ugu doodaya waa radinaya qowlka kale muctasilaan u nisbaynaya waa abulxasan alashcari ya wakadalika yani marka kibaartii asxaabtiisee hore kalbaaqilaani wagayri iyaguna saas si leeg bay ahaayeen qaar sugaya yadaynka ilaahay qaar sugayay ahaayeen imaamu tirmidi jaamiciisa ama sunankiisa wuxuu u nisbaynayaa in yad quwo lagu awilo quwaduna waa macna alqudra ayay la macno tahay ya inay tahay ta'wiilkii jahmiyada imaamu tirmidi baa odhanaya xadiiska lix boqol iyo labiyo lixdan ee sunanka tirmidi tacliiqa uu ku tacliiqinaya tirmidi aad maaha cid dambe imaamu tirmidi baa qoraya oo odhanaya sifaadka ilaahay in la sugaa laga qaadanayaa xadiiska sadaqada ku saabsan markuu sheego fa yurabbiiha biyamiini ilaahay baa midigkiisa ku barbaarinaya sadaqadiioo ku weynaynaya ku korinaya ilaa buur ay leekaato markaasuu odhanayaa in marka ilaahay la sugo sifaatkiisa loo sugo nusuulka la sugo yacni marka waxaa weeye yacni yadaynka loo sugo ayaa laga qaadanaya ya jahmiyadu marka waxay yacni waa awiileen buu yidhi wa fasaruuha calaa gayri maa fasara ahlilcilm waxayna ku fasireen buu yidhi sidii ahlucilmigu ku fasireen si ka duwan oo waxay yidhahen iyadu waa quwa waa quwa yidhahdeen laakiin yad ilaahay baa loo sugaya bu saasuu odhanaya imaamu tirmidi allah waxauu yidhi lowlaa yanhaahum alrabbaaniyuuna walaxbaaru can qowlihim alism lowlaa yanhaahum ay hal laa yanhaahum may ka reebaan alrabbaaniyuuna lowlaadu waa taxdiidiya wey alrabbaaniyuuna kuwa rabbi loo nisbeeyey may ka reebaan walaxbaaru iyo culammaduba minhum yaga may ka reebaan oo u diidaan yacni markaa xumaanta ay samaynayaan iyo munkarka ay u dheeraynayaan iyo dembiga ay u dheeraynayaan iyo xaaraanta cunayaan may ka reebaan rabbaaniyaa la yidhaahdaa ahlucilmiga qaarkood waxay rabbaani waxaa la yidhaahdaa waa alcaalimu alcaamilu almukhlis waa caalimka caamilka ah cilmigiisa ku camalfalaya ikhlaasna la imanaya ayaa waxaa la yidhaahdaa rabbaani waa mid rabbi loo nisbiyey waa nisba calaa khayr ilqiyaas waxaa kaloo layihi rabbaani waxaa la yidhaahdaa yani alladii yurabbi bisigaari alcilmi qabla kibaari waa dadka ku barbaarinaya cilmiga yani masaa'ishiisa yaryar intaan masaa'isha waaweyn la gaadhin kaasaa waxaa la yidhahdaa rabbaani baa la yidhahdaa wal iyo culammadu may ka reebaan can qawlihim orodkooda ay odhanayaan alisma dembiga ay odhanayaan waa masdaru mudaafun qawlihim waa masdaru mudaafun lifaacilihi qowlku iyagu ka dhacaya ya masderka mafcuulkiisina waa alisma wey can qowlihim odrhodkooda ay odhanayaan may ka reebaan alisma dembiga ay odhanayaan maquulu qowlka waxaa loo jeedaa waa mafcuulkii qowlka wa aklihim iyo cunistooday cunayaan assuxta xaaraanta ay cunayaan may ka reebaan labi'sa maa kaanuu yasnacuun labisa waxaa xumaaday maa kaanuu waxay ahaayeen yasnacuuna qaar sameeya ayaa xumaaday yasnacuunahu ay sameeyaan can qowlihim alisma ay ilkadiba beenta markaysaga ay odhanayeen wa aklihim iyo cunistooday cunayeen asuxta xaaraanta ay cunayeen may ka reebaan labisa maa kaanuu yasnacuun ay yasnacuunahu waxay samaynayaan ayaa xumaaday tarku nahyihim almaqsuusu bidammi ka dhaleecaynta lagu gaar yeelay tarku nahyihim yacni reebistay xumaanta reebayeen tegistay ka tageen weeye almaqsuuskii weeye wa qaalat ilyahuudu yahuuddu waxay yidhaahdeen lamaa duyiqa calayhi markii lagu cidhiidhiyey bitakdiibihim beenintooda ay beeniyeen darteed ama sababteeda annabiya nabiga calayhi salaatu wasalaam ay beeniyeen sala allahu alayh wasalam maciishadii markii lagu cidhiidhiyey bacda an kaanuu markay ahaadeen dabadeed baa lagu cidhiidhiyey aksar annaasi maalan dadka kuwa ugu xoolaha badan maalan xagga xoolaha maalan waa tamyiis maxay yidhaahdeen yadu llaahi maqluula gacanta ilaahay waa la xidhay maqbuudatun waa la qabto waa la xidhay can idraari risqi calaynaa arsaaqda inay nagu shubto ya ayaa laga xidhay oo laga qabtay kannaw bihi waxay ka kinaayoonayaan ka sarbeebayaan canilbukhli bakhaylnimay ka sarbeebayaan oo gacanta ilaahay baa la xidhay waxay uga jeedaan waa bakhayl tacaala allahu can dalik ilaahay waa ka koreeya arrinkaas tacaala markaad fasirayso madxi iyo ammaan baad u fasiraysa ha ka koreeyo ha odhan waayo macno ducaa u ekaanaysa ha ka koreeyo haddaad tidhahdo tacaala allaahu can daalika ilaahay sidaa waa ka koreeya ilaahay waxaa yani marka waa la ammaanaa ya laa axada axaba ilayhi madxu min allah ilahayna ammaanta waa jecelya qaala tacaala allah waxau yidhi gullat aydiihim ay umsikat aydiihim gacmahooda ha la qabto can ficli alkhayraati khayraadka wanaagga inay sameeyaan ha laga qabto waa laga qabtaye ducaaun calayhim waa habaar lagu habaaraayo habaarkaasi wuxuu dhacayaa macna taxqiiq waa ku dhacdaa loo jeeda walucinuu waa la nacdalay bima qaaluu bisababi qowlihim ama biladii qaaluuhu kii ay yidhaahdeen dartii baa loo nacdalay bal yadaahu mabsuudataan ka soo guurtaase daa'in iyo gacanta ilaahay xidhan tahay ilaahay labadiisa gacmood mabsuudataani waa laba la fidiyey mubaalagatu fi lwasfi biljuud waxaa lagu xeeldheeraanayaa sifaynta deeq lagu sifaynaayo wasanna alyada waana tasniyeeyo waa labeeyey alyada gacanta liifaadati lkasrati kasra si ay u faa'iidayso id ghaayatu maa yabdulhu sakhiyu sababtu waxay tahay id gaayatu maa yabdulhu sakhiyu ka deeqsigaahi wuxuu bixiyo kama dambaysteedu waxay tahay min maalihi xoolihiisa ka bixiyo an yuctiya biyadayhi inuu labadiisa gacmoodba ku bixiyo ou xagga iyo xaggaba ka dhiibo yacni sheikhu maadaama yani sifadan in la awilaayo uu qabo oo madhabka ashcariga uu ku sugnaa ayuu markaa waxaweye ka tilmaamay waxaa loo tasniyeyey ifaadatulkasra laakiin xaqiiqatan baa ilaahay laba gacmood ugu sifaysan yahay laba gacmood xaqiiqatan baa ugu sifaysan yahay waana laba gacmooda xaqiiqiya wey kinaayo inay markaa juud iyo deeq ka ahaatana dee dhibi kuma sugno kinaayadu xaqiiqada diidi mayso waxaa kala duwan kinaayada iyo majaazka kinaayadu qad tuwaafiqu alxaqiiqa xaqiiqada waa dhacda inay waafaqdo waa inay kinaayada iyo xaqiiqadu isdiidin ya marka iyadoo laba gacmood allah loo sugayo ayaa inay deeq ku fidsan yihiinna la sugayaa oo ilaahay deeq badan yahayna la sugaya haakada yunfiqu kayfa yashaa yunfiqu ilaahay waa bixiyaa kayfa yashaau siduu doono inuu u bixiyo ayuu u bixiyaa kayfa yashaau an yunfiqa yunfiquh min tawsiicin wa tadyiiqin hadday tahay ballaadhin wa tadyiiqin cidhiidhin hadday tahay la ictiraada calayhi wax ictiraada oo ilaahay lagu ictiraadayaa ma jiro ya yacnii cid marka waxa weeyaan bushinaysoo ka hor imanaysa wuxuu marka ilaahay sameeyo ficilkiisa ama odhaahdiisa ma jirto wala yaziidanna kasiiran minhum yani ciddaa maxaad u siisay ama ciddaa u siin weyda ilaahay loma odhanayo laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun ya laa yuqaalu liaslin lima walaa kayfa walaa yaziidanna allah baan ku dhaartay u oo u kordhiye u kordhiye kasiiran minhum in badanoo iyaga ka mida maa unzila ilayka min rabbika ka lagu soo dejiyey min rabbika xagga rabbiga lagaga soo dejiyey oo min alqur'aani qur'aan ah nebigaa lala hadlayaa u kordhiye tuqyaanan xadgudub u kordhiye ya wa kufran iyo gaalnimo u kordhiyey say ugu kordhinaysaa likufrihim bihi gaalowgay ka gaaloobayaan suuraddii kastee lagu soo dejiyo nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ogaadaanba way beeninayaan marka mar walba gaalnimay siyaadsanayaan oo kororsanayaan waa ku dheeldheelayaan waa ku istihzaa'ayaan waa ka kufrinayaan waa ka maadaysanayaan wahaakada likufrihim bihi gaalowgay ka gaaloobayaan daraaddeed wa alqaynaa baynahum alcadaawata waalbagdaa allah wuxu uhi wa alqaynaa waa ridno waa tuurnay baynahum iyaga dhexdooda yuhuudda dhexdooda alcadaawata colaad iyo walbagdaaa nacayb ayaanu ku tuurnay ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada laga gaadhaayo ay isnecbaanayaan oo isla colloobayaan haddaasu kuwa isgarabsanaya waxaa la odhanayaa muslimiinta markay arkaan ayay u midoobayaane yacni marka hore nacayb iyo colaad baa ka dhexaysa wa kullu firqatin minhum tukhaalifu lukhraa koox kastoo iyaga ka midiba waxay khilaafaysaa ta kale bacdu ahlicilmi waxay u fasireen yuhuudda keliya in looga jeedo bacdu ahlicilmina waxay u fasireen yuhuud iyo kiristaanka inay isku daraan maadaama ahlu kitaab ay isku yihiin ayaa labada qoloba ay u fasireen aayadihii horena waa ku soo aragnay ahlu kitaabka in la sheegaayo oo la tilmaamayo laa tattakhiduu aladiina ittakhaduu diinakum huzwan walaciban min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum marka min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum yahuud iyo nasaaraba waa soo gelis marka bacdu ahlicilmi waxay u fasireen labadoodaba waana sida mujaahid waayruhu laga soo naqliyey wa kullu firqati minhum koox kastoo iyaga ka midi ah, tukhaalifu lukhraa ta kale khilaafaysa kulamaa awqaduu naara lilxarbi mar kastoo ay dab huriyaan lilxarbi dagaal daraaddii u huriyaan lixarbi nabiyi sala allahu alayh wasalam dagaalkay nebiga la dagaalamayaan ay u huriyaan adfa'aha allah allah waa bakhtiinayaa ay kulamaa araadahu raddahum mar kastay doonaan dagaalka ay doonaan raddahum ilaahay waa celinaya yacni marka naaran waxaa loo fasiri karaa naaran lilxarbi naaran dab ay huriyaan naartaasoo lilxarbi dagaal u sugnaatay marka macnuhu wuxuu dhacayaa naar alxarbi yacni markaa dabkii dagaalka markastay huriyaan marka dagaalkii baa laga soo qaadayaa dab oo kale inuu yahay ama la yidhaahdo waxa weeyaan ay naar huriyaan oo dagaal aawadii ay u huriyaan yani dagaal u dabshitaan ama dagaalka laftiisaba yan laga soo qaado sidii markaa naar oo kale naaran lilxarbi asalkeedu kaanahu ay ahayd naaral xarbi markaa laga tilmaamayo naaran lilxarbi yacni dab markaa dagaal u sugnaaday adfa'aha allah ilaahay waa bakhtiinaya yacni mar kastoo nebiga inay la dagaalamaan doonaanba waa laga kala turaya waxay doonayeen wa yascauna fi lardi fasaada wa waa roorayaan fi lardi arlada korkeeda ay roorayaan fasaadan xaala kownihim mufsidiin xaalay kharibayaan bilmacaasi macaasida ku kharibayaan wallaahu allah laa yuxibu ma jecla almufsidiina kuwa wax khariba ma jecla bimacnaa anahu yucaaqibuhum macnaheedu waxay tahay waa ciqaabaya ilaahay sifatulmaxaba allah waa loo sugayaa xaqiiqatan bu allah wax u jeclaadaa dadka qaarna waa jeclaadaa dadka qaarna ma jeclaado jacaylka ilaahayna jacaylka makhluuqaadka lama mid aha laasimka jacaylka ilaahay ka dhalanayaana wuxuu yahay cidda uu ilaahay jecel yahay inuu sawaab yani siinayo soona dhoweynaayo yani markaa sawaab wanaagsanna siinayo waa jacaylka ilaahay bay ka dhalanaysa ciddaan jeclaynna inuu ciqaabaya waa ka dhalanaysa waa laasimka ka dhalanaayo laakiin asalkana waa la sugayaa walaasimu lxaqi xaqun waxaa xaqa laasimayna xaq weeye wallahu aclam